asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii kow iyo siddeetanaad ee kitaabka can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam addunyaa sijnu lmu'min wa jannatu lkaafir adduunyadu waa qofka mu'minka ah xabiskiisa gaalkana waxa waa jannadiisa weeyaan xadiidkaas macnihiisa waxaa jirta qiso fasiraysa alxaafid ibn xajar radia allahu canhu oo shaarix albukhaari kala yaqaana kitaabkan weyne baariya leh yaa wuxuu ahaan jiray berigiisii buu wuxuu ahaan jiray qaadi qudaata masr qaadi qudaat buu masr ka ahaan jiray marka nin maalqabeynana u ahaa qaniyana u ahaa marka isagoo oo intuu faras fuushan yahay oo mawkibkiisii ku socdo oo dadkii hareeraha ay ka socdaan oo aad si fiican u labisan oo hay-ad wanaagsan u socda iyo waxaa arkay nin yahuudi ah oo zayaaka ah, yani saliidda iibiyo oo dhar xunxun qabo oo saliidda dadkiisa wasaqaysa oo arkay markaasuu intuu ku soo sheekh ku soo oo faraskiisa xakamaa qabtay buu yaa shaykh alislaam ina nabiyakum yaquul addunya janat eh, sijnu lkaafir sijnu lmu'min wa jannat lkaafir في أي سجن أنت فيه وأنا وفي أي في جنة في أي جنة أنا فيه aduu sijnigeed ku jirtaa mu'min baa tahay xabiskeed ku jirta anuse jannadeen ku jira markaasu wuxuu yihi xaafid ibnu xajar raximah allah wuxuu ugu jawaabay aniguna dadka mu'miniinta ah ilaahay wuxuu jannada ugu diyaariyey marka loo fiiriyo waxaana hadda idigu arkaysaa nin xabisan oo kale baan ka dhignahay in jannada loo fiiriyo xabis ku jiroo kale lamid a adiguna naarta ilaahay u diyaariyey adigu iyo dadka kulamida u diyaariyey kolka ldin loo feriyo hadda adugu janno ku jiro kalaad ka dhigan tahay marka ninkii halkay buu ku islaamay ilahay ku hanuuniyey ayb marka maaha adduunyada gaalada iskale ma aha didkankada macanihiisu ma aha adduunyada kal hadday ka tagaan wax kale uga fiicani ma jiro adduunyadu waa raaxadoodii raaxo kale ma leh xataa kuwoodii dulliga ugu liita ku nooli nin janno ku jiru ka dhigan yahay qofka aakhara waxa sugaya loo fiiriyo muuminkana qofka ugu nicmo badan xataa marka laga fiiriyo qof eh, xabis ku jira uu ka dhigan yahay marka loo fiiriyo ilahay jannada eh, uu diyaariyey waxa sugaya baabu khashyati basti dunya watanaafusi fiiha baqidda nebiga calayhi salaatu wasalaam oo uga baqaayay in adduunyada loo fidiyo ay ku tartamaan ay ku tartamaan oo marka ay ku dagaalamaan yani can camr bni cawfin radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm bacثa abaa cubaydata bna اljarax radia allahu canhu ilى اlbaxrayn ya'tii bijizyatiha nebiga alayh salatu slam abu cubayda ibn jarax iyo wuxuu u diray baxrayn buu u diray si uu jizyada uga soo guro wafdigii baxrayn markay u yimaadeen ay nebiga alayh salatu wasalaam jizye kula heshiiyeen sanadkiiba intaas inay bixinayaan markaas waa iyaga ka codsaday in nin amiina uu kusoo daro ninkii ninkaa ku daray baa abu cubayda abu cubaydaa loo soo dhiibay abu cubayda marka maalka keen wa kaana rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahayna huwa saalaxa wuxuu kula heshiiyey ahla albaxrayn buu la heshiiyey heshiis la galay wa amara calayhim wuxuuna madax uga dhigay alcalaa ibn alxadrami saxaabiga alcalaa ibn alxadrami la yidhaaho radia allahu canhu saaxibu alkaraamaadka ahaa ayuu nebigu calayh الsalaatu wasalaam madax uga dhigay faqadima abu cubayda bimaalin min albaxrayn abu cubayda maal baxrayn kala yimid maalkii ka keenay fasamicat alansaaru biquduumi abi cubayda abi cubayda imaatinkiisii iyo ansaari maqleen iyo maalka u wado fawaafow yani xadarow waxay yimaadeen salaata alfajri maca rasuuli llahi sala allau alay slam salaaddii subax bay xaafadahoodii intay ka yimaadeen iyo masjidkii nebiga alayh sala slam kula soo tukadeen iyagoo maalkaa marka la qaybinayo marka in wax laga siiyo rajaynaya falama sallaa rasuulu llahi sala allahu alay waslm rasuulka ilahi markuu tukaday wansarafa soo gadoomay fatacaraduu lahu waa istusiyeen rasuulka ilahi bay hortaageen oo istusiyeenoo fatabasama rasuulu llahi sala allahu alay slam xiina ra'aahum waa muusooday rasuulku markuu arkay uu muusoodo waa gartay uma qaala markaasuu wuxuu yidhi adunnukum samictum ana abaa cubaydata qadima bishayin min albaxrayn waxaan idiin malaynayaa inaad maqasheen inuu abu cubayda maal ka keenay baxrayn faqaaluu ajal yaa rasuula allah ah qaala faabshiruu waamiluu maa yasurukum bishaaraysta oo oh, rajeeya waxayna ka farxinaya fawallahi ma alfaqra akhshaa calaykum faqri idinka baqi maayo faqri idinka baqi maayo inaad faqrigan ka baxaysaan waa ilaahay waa ii sheegay walaakinii akhshaa calaykum waxaase idinka baqayaa an tubsطa عalaykum الdunya addunyada in la idin fidiyo kama busiطat عalى اladiina عalىa man kana qablakum sidii ummadihiinka ka horreeyey loogu fidiyey fatanaafasuuhaa aad ku tartantaan kamaa tanaafasuuhaa sida ugu tartameen fatuhrikakum watuhrikakum kamaa halakatum ay idiin halaagto sidaas ugu halaagto idinku halaagto inaad isku laysaan oo madaxtinimada iyo maalkii aad isku laysaan oo ku tartantaan oo xaaraam aad ku dhacdaan baan idinka baqayaa adduunyada marka adduunyada haddii mxuaye qinaha iyo waxyaalaha ay sababka ugu noqotee dadka u keento sababteeda la xumaatay iyado nafteeda ma xuma haddii adduunyadii marka laga dhigto wax lagu intifaaco oo loo kaashado khayrka falitaankiisa loo kaashado waxa ilaahay loogu dhawaanaya noqonaysa oo midu alayh salaatu wasalaam nabigu uu leeyahay addunya masracatu alaakhira baabu khawfi tanaafusi wataxaasudi cinda fatxi dunya الdunya عn cabdالlahi bni cmr bn الcاaص radي allahu canهuma ana rasuula اllahi slى الlahu عalيه waslama qaal إida futixat عalaykum faris wالrum أya qwmin antum ayu qowmin antum kolkii la idin muxuu ahay aad ka guulaysataan oo aad qabsataan faris iyo ruum markaad qabsataan rageed ahaanaysaan sideed noqon doontaan faqaala cabduraxmaan ibnu cawf cabdiraxmaan ibnu cawf baa wuxuu yidhi naqulu kamaa amarana allah waxaan dhahaynaa siduu ilaahay na baan dhahaynaa oo ilah baan yani ugu xamdaynaa qaala rasuulu llahi sala lla alay slm rasuulka ilah baa wuxuu yidhi awa hayru dalika mise kaas waxaan ahayn mise si aan ahayn baad noqon doontaa tanaafasuuna tatanaafasuuna waa ku tartamaysaan uma tataxaasaduuna waa isxasdaysaan uma tatadaabaruuna waa kala jeesanaysaan uma tatabaaqaduuna waa isdhacaysaan saasaa dhacaysa sidii alla idin faray ee toosnayd adduunyada inaad intaad ugu intifaacdaan ilah ku aqoonsataan ilah ugu sugridaan cibaadadiisa ku gudataan yeeli maysaane xaggaa kale aad ula baylaysaan aw naxwa dalika sidaas wax lamid a uma tanطaliquuna fii masaakin fii masaa fii masaakin lmuhaajiriin fii masaakiini اlmuhaajiriin fatajcaluuna bacdahum calaa riqaabi bacdin waxaad aadaysaan masaakiinta muhaajiriinta baad aadaysaan xaggooda aadaysaanoo markaasaad isku diraysaanoo markaasaad qaarkood inay dagaalamaan qaarkood qaarka kale ay laayaan saxaabadii masaakiinta saadiqiinta ahbaa xataa qalbigooda xumayn doontaano marka waa tii dhacday ee dagaalada ay ka dhex saxaabadii dad munaafiqiin ah iyo muxuu ahay dad jaahiliin ah ayaa dagaaladii saxaabada ka dhex dhacay oo dhan iyagaa kuwaasa sabab u ahaa cusmaan bay marka eh, muxuu ahay dadkii uga dhigeen inuu nin xun yahay oo bele iyo baasuu sameeyey oo shakoodii ku badiyeen oo markaas cali iyo caaisho iyo dadka iska hor keenay intaad idinku horta muxuu ahay dhexdiina ku collowdaan yaad muxuaha muhaajiriintii masaakiinta haydna aad kasaarin doontaa baabun maddunyaa fi alaakhira ila midla ma yajcalu axadukum alsbaca fi lyami fi lyami yani fi lbaxr adduunyadu marka aakhara loo fiiriyo ma aha qof farta badda geliye oo kala soo baxay mooyaane wax kale ma aha saasay la xisaaban tahay an lmustawradi almustawridi akhi bani fihrin qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam wallahi ma dunyaa addunya ma aha liaakhira yani binisbati lilaakhira aakhira marka loo fiiriya ma aha ilaa midla maa yajcalu axadukum midkiin gelin uu gelinayo oo kale mooyaane isbacahu bartiisa haadihi ee tantada wa ashaara yaxyaa bisabaaba bartiisa farmursatada ku ishaaray filyami badda uu gelinayo falyandur hag eego bima yarjicu wuxuu la noqonayo wadfar aad badda gelisay inta biyaha kaa soo raacday intay la egtahay bal fiiro qof walowba qiyaas adduunyada marka nicmadeedu adduunyo oo dhan oo laisku daray xagga aakhare marka loo feeliyo sidaas ka dhigan tahay baabun fi libtilaa'i bidunya wa kayfa yucmalu fiiha can abi hurayrata radia allahu canhu annahu samica anabiya sala allahu alayhi wasalama yaquul rasuulka ilaahay ola baan maqlay buu leeyahay ina halaaثata min bani israa'iil saddex nin oo banu israa'iil ka mida ah, abrasa mid baras leh wa aqraca mid alla uxiir ah tima aan lahayn oo madaxan muxuuahay weliba nabare iyo kuleh leh wa acmaa iyo mid indhala saddexdaa nin baa jiri jirtay fa araada allahu an yabtaliyahum ilahay inuu imtixaanu doonay weliba fuqarana wuu ahayn saddexdaa nin waliba caahadaasna waa lahaa fuqarana waa ahaayeen ilaahba marka inuu imtixaana doonay fa bacata ilayhim malakan malag buu usoo diray faata alabrasa kii baraslahaa buu u yimid faqaala wuxuu yidhi ayu shayin axabu ilayka wax la arka maxaad ugu jeceshahay qaala markaasuu wuxuu yidhi lawnun xasanun wa jildun xasanun wayadhabu cani aladii qad qadarani الnaasu muxuu ahaaye midab wanaagsan iyo dub wanaagsan iyo waxanka kada dadka igaga yaqyaqsadeen qadarani الnaasu yani istaqbaxuu minii waxaanay dadka iga yaqyaqsadeen igu naceen oo iga baaba'a baraska kada qaala famasaxahu gacantuu mariyey fadahaba canhu qadaruhu wxii diradii iyada ahayd ee ka baaba'day dadku ku nacayeen wa ucطiya waxaa la siiyey lawnan xasanan midab quruxsan wa jildan xasanan iyo dub quruxsan qaala faayu lmaali axabu ilayka xoolahan maxaad u jeceshahay qaala markaasuu alibil geel baan u jeclahay aw qaala albaqar isalo buu yidhi isagii ninka soo socda yaa raawiganu kala shakiyey koodii geela doortay iyo koodii lo doortay shaka isxaaq isxaaq baa shakiyey ilaa ana alabrasa eh, ilaa ana alabrasa aw alaqrac qaala axaduhuma alibil wa qaala alaakhar albaqar kii bidaarka lahaa iyo kii baraska lahaabaa midkoodna geel doortay midkoodna lo doortay lakiin midkooda loda doortay ka geela doortay buu kala garan waa isxaaq eh, qaala fa ucطiya waxaa la siiyey naaqatan cusharaa hal qays aa la siiyey hal qays ah oo toban bilood toban bilood markay sidkeeda ka tago baa cusharaa la yidhaahaa t midda muxuu ahaayey dhashay ee toban beri iyo meelaha dhallanaydna cusharaa waa la yidhaahaa midna muxuu ahaaye midda toban bilood sidkeedii ee ka tagtay weli aan dhalinna waa cushara waa la yidhaha dhaysta laga wadaa jamacoodana waa cishaar faqaala markaasu wuxuu yidhi baaraka allahu laka fiiha allaha kuu barakeeyo qaala faata alaqraca kii aqracahaa buu u yimid faqaala ayu shayin axabu ilayka qaala shacrun xasanun wayadhabu canii hada aladii qad qadarani annaas tima quruxsan iyo waxan kaas dadka ugu neceenoo boogaboogaha iyo madaxa dirdiran iyo waxaanoo iga baaba'ah ayaan ku muxuu ahay u jeclahay qaala famasaxahu gacantuu mariyey fadahaba canhu qaala wa ulqiya shacran xasanan timo quruxsan baa la siiyey qaala faayu lmaali axabu ilayka qaala albaqar fa ucطiya baqaratan xaamilaa sac dhaysa isna la siiyey qaala baaraka allahu laka fiiha allah kuu barakeeyo qaala faata alacmaa indhoolihii buu u yimid faqaala ayu shayin axabu ilayka maxaad wax ugu jeceshahay qaal an yarudda allahu ilaya basri in indhahayga alla ii soo celiyo indhaha alla ii bixiyo fa ubsira bihi nnaas aan dadka ku kala arko qaala famasaxahu gacantuu mariyey faradda allahu ilayhi basarahu indhihiisiba alla u celiyey qaala faayu lmaali axabu ilayka qaala alhanam hari baan xoolana ugu jeclahay faucطiya shaatan waalidan neef xoolo oo dhalaya baa ilaah siiyey inay ri ahayd iyo lax ahayd mid ay ahayd midkood walba shaati waa la yidhaahaa midkood walba sidaasaa loo kala siiyey midba wuxuu doortay la siiyey fa antaja haadaani labadana waa ka dhaliyan kii lo-da lahaa iyo geela lahaa wawallada haadaa kanuna waa ka dhashaday labadaa kelime ee wallada iyo antaja xaggii macnaha waa iskaga mid laakiin xagga xoolaha baa carabi ahaan marka loo firiya loogu kala isticmaalaa geel iyo lo-da intaaj baa loogu isticmaalaa adhigase wilaadaa loogu isticmaalaa fakaana lihada waadin min alibli walihada waadin min albaqari walihada waadin min alhanam mid waliba marka aad ba u taranto barakadii len ugu duceeyey malaggiibaa qaala uma inahu malagii ata labrasa abraskii buu ugu yimid fii suuratihi wa hay-atihi kayfiyadii uu ahaa markii uu u imaan jiray hore isagoo iska soo dhigay buu u yimid oo nin muxuu ahaye bidaar lahoog maxaa jira nin baras lahoog faqiir oo dhan xumo sidii buu ugu yimid faqaala markaasuu yidhi rajulun miskiin yani ana rajulun miskiin nin miskiinaan ahay qad inqaacat biya alxibaad xarkihii baa ila go-ay yani asbaabtii aan ku jidmari lahaaba iga dhammaatay fii safari socdaalkayga kada falaa balaaqa liya alyowm jidmar maanta ma haysto ilaa billaah alla mooyaane caza wajal uma bika ilaah iyo qof kale markii laisku laisraacinayo waa in sidan oo kale oo isticmaalo uma la yidhaaha billaahi uma bika la yidhaaha adiga iyo alla mooyaane sidaa la yidhaha maya ilaa billaahi wa bika in la yidhaha maya ama laba horraysiy innaga ada waxaabad aragtaa dadka ba horrayseen adiga ilaahay mooyaane wax kale oo isku hadlaynayaan ma jiro ama adiga ilah baan isku ka hadlaynaya waxaaba qofkii baa la horraysiinayaan qalad weeye taas oo kale ilaa billaahi billaahi uma bika waa in la yidhaaha alla wixii ka soo hadhay adiga mooyaane wax kaleon mxuaha isku hadlaynaya ma jira mala waa inaad tidhaaho as'aluka waxaan kugu baryayaa biladii acطaaka allawna alxasana waljilda alxasan waalmaala ilaahay midabkan fiican iyo jirkan fiican iyo xoolahanku siiyey waxaan kugu baryayaa baciiran neef geela ataballagu calayhi aan ku jidmaro fii safari socdaalkayga inaan ku jidmaro qaal alxuquuqu kasiira xuquuqdu waa fara badan tahay waxyaalo badan baa ila xidhiira geelaan midnidiisa arkin dad badan buu ka dhexeeyaa dad badan baan mas-uul ka ahay xuquuq badan bay saaran fa qaala lahu markaasu wuxuu ku yidhi kaanii acrifuka waxaad moodaa inaan ku garanayo alam takun abrasa yaqdaruka annaas miyaadan ahayn mid barasluho dadku ka yaqyaqsadaan faqiiran oo sabool ah faacطaaka allahu ilaah uu ku siiyey faqaal markaasu wuxuu yidhi inamaa waridtu hada almaala kaabiran can kaab maanaadi sheegaysaa weligayba faqiir ma noqonin hawey hidoon maalkan kada u leenahay awowgay baan ka dhaxlay abahay kaabiran can kaabir yani ghaniyan can haniy faqaal in kunta kaadiban fasayaraka allahu ilaa maa kunta haddaad been sheegayso sidaad ahaan jirta allah kugu celiyo qaala waata laqrac aqracii buu u yimid fii suurati hiwaayatihi faqaala lahu midla maa qaala lihaada siduu kii ku yidhi oo kale isna ku yidhi waradda calayhi wuxuuna ugu jawaabay midla maa radda calaa haada kaas wuxuu ugu jawaabay kol isagana ugu jawaabay faqaala markaasu wuxu in kunta kaadiban fasayaraka allahu ilaa maa kunta alay ilaa maa kunta haddaad been sheegayso sidaad ahaan jirta allah kugu celiyo qaala waata alacmaa fii suuratihi wa hay-atihi indhoolihii buu ugu yimid suuraddii uu ahaan jiray iyo kayfiyadii uu ahaa faqaala lahu markaasu wuxuu ku yidhi rajulun miskiin wa bnu sabiil musaafirna waa ahay miskiinna waa ahay qariib ah inqaطacat bi alxibaal carkihii baa ila go-ay yani wixii ku jid marayay sahaydii iyo gaadiidkii xebaaga go-a fii safari falaa balaaga liya alyawma ila biاllahi uma bik as'aluka biladii radda calayka basarak waxaan kugu baryayaa ilaahay indhaha kuu bixiyey shaatan ataballagu biha fii safari neef ari ku jid mara safarkeen kale faqaala markaasu wuxuu yidhi qad kuntu acmaa waa indhala-aan jiray faradda allahu ilaya basari ilaah indhahii buu ii celiyey indhahii buu u bixiyey faqiirna wuu ahaan jiray ilaah baa maalkankada i siiyey faqud maa shi'ta waxaad doonta ka qaado xoolahaygan kada wadac maa shi'ta waxaad doontana iskaga tag fawallaahi laa ajhaduka yani laa utcibuka kugu dhibi maayo alyawma maanta shay-an akhadtahu lilahi tacala waxaad dan ilaahay u qaadatay oo sadaqa ahaan aad u qaadatay kugu dhibi maayo dhig iyo hadal iyo adil midna kugu dhibi maayo qaala marka faqaala markaasu malagii yidhi amsik maalak hayso xoolahaaga fainama ibtuliitum waa laydin imtixaanay faqad radiya canka waa laga raali noqday wa suqita calaa saaxibayka labada saaxiibo kaleta ilah waa u carooday malag baan ahay ilahay iisoo kiindiray oo idin imtixaanayey imtixaan baan idinka qaaday imtixaankiina labadii ninee kale waa ku dhaceen adigu soo ku baastee xoolahaaga iska hayso marka waxyaala sidaas oo kale inay dhici karaan oo dadkan masaakiinta la moodaya ee dad ama malag soo suureeye oo faqir iska soo dhigay uu ku jiro ama dad ba muxuaha ka dhab tahay oo ilaahay uu uu usoo diray imtixaan uu kugu imtixaanayo sidoodoo kale marka inaad ahaan jirtay iyo in kale inaad xusuusatay in kale inay kibir maalkii kuu keenay waa in la iska ilaaliya yani baab fi qilaة الdunya wالصbr عalayha wالصbr canha وأkli warq الشhaجر عن سعد بن أbي وقاص رضي الله عنه qاal والله إنii لأول رجل min الcرب رmىa بسهم في سبيiل اللh anugu waxaan ahay ninkii carab ahee ugu horreeyey ee fallaar dad ilaahay u rida oo cadowga ku rida yaan ahaa أول man rmىa sahman fي sabiili الlah min hadihi الأma isaga wey وأول man araaqa daman fii sabiili الlah nin gaal kaga dhiijiyana isaga ugu horreeyey oo muslimiinta marka kolkuu hadalkaas lahaana sida hadalkiisan aakhirkiisa ka soo caddaan doonto waxay markay ahlu kuufa soo eedeeyeen oo ilaa ay heer ay ka gaadheen ilahan talaadaba markii ka yaqaano ninkii saxaabigaas ee jaliilka ee min awaa'il saxaabe ee ka mid ahaa soo islaamay ka mid ahaa ee weligii nebiga la joogi jiray iyay waxay ku eedeeyeen ilahan salaada xataa markii ka yaqaan wax kale iska markaasuu isdaafacayaayo fadaa'ishiisii uu sheegayaa radia allahu canhu uu leeyahay waxyaala uu soo maray iyo sawaabiqdiisii ayuu ka sheekaynaya xaalka saxaabaduna waxay sidaasay ahaan jirtayoo markay muxuu ahaaye eh, inay u dhibaatoodaan mooyaane fadaa'ishooda ma ayna sheegsheegi jireen way qarsan jireen way xamala dar ilahay u sameeyeen ilahay un muxuu ahay ajrigiisa ka filanayeeno ma ayna sheegi jirin ilaa an yadaruu ilayha marka kolka xaalatu daruura waxaa ka a kolkii sida sacdi oo kale sidanti hadda qabsatay oo kale qof marka cirdigiisa meel lagaga dhaco waa isdaafici jiro oo sugan jiray hadduu naftiisu khatar ay gashana sida oo kale u ahaan jiray markaasu wuxuu leeyahy waxaan ahay ninkii ugu horreeyey carabahee ramaa sahman fii sabiili اllah ramaa bisahmin fii sabiili اllah walaqad kunaa naqzuu maca rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baan la duuli jiray maa lanaa طacaamun cunto annagoon lahayn naakuluha aan cunno ilaa waraqa alxubla xublada waraqdeeda mooyaane xublada waxaa abqada halqadaa laga wadaa yani qada mooyaane quraca iyo um, iyo maxaashin sarmaanta iyo dhimbishooda iyo afkadooda iyo waxaas mooya wax kale oon cunna annagoon haysanin ayaan rasuulka ilaahay colka u raaci jiray wa haada samur iyo iyo quraca mooyaane quraca caleentiisa iyo marka iyo abqadiisa iyo waxaasaan cuni jiray wax kale maanan cuni jirin sida xadiidkii jaabir aad garanaysaan sariyadii sariyat alkhabat la odhan jiray abu cubayda uu ka madaxda ahaa ee hal hal timra maalintii la siin jiray ee caleenta ku cuni jireen biyaha ku cabi jireen sidaasay marka yeeli jireen iyagoo xaaladaa ku jiray jihaadka geli jiray xataa ina axadana midkana layadacu wuxuu dhigi jiray yani saaleyn jiray kamaa tadacu shaatu siday neefka adhig u saaleeya oo kale saalo qallalan oo saalada adhiga oo kaa ah ayaa naga imaan jirtay oo wax qoyaana aan lahayn oona laga darab yeesha wax aan lahayn uma asbaxat banu asadin banu asad baa waxay noqotay tucazirun tucazirunii fii diin اllah yani tuwabiqunii wa tucayirunii fi diin illah diinta ilahay bay ku ceebaynaysaa ugu eedanaysaa iyagaa raba inay diinta ilahay ay baraan anigoo sidaas ahaan jiro kifaxa rasuulka ilahay usoo galay iyo hadda diintaydii inay igu eedaynayaanoo salaadaadii kolkasna tukan taqaanid ay yidhaaheen laqad sirtu idan wadalla camalii hadday sidaa tahay waan khasaaray camalkaygu waa lumay hadday sidaa ay sheegayaan ma ahayn marka sida ay sheegayaan ma ahayn been bay ka sheegeenoo mar markuu taxqiiq u diray rag soo xaqiijiyey kuufa loo diray oo masjid walbaba intay masalaada la tukada istaagaan odhan jireen amiirkiinni waxaad ku eedayseen caddeeya iyo kulligood wada ammaani jireen wax eeba maana ku ah ilaa masjid ugu dambeeyaa hal nin ka kacayoo si xun u hadlay oo sacdi si xun u eedeeyey oo yidhi haddaad muxuna weydiiseen sacdi sidaasu ye kidaa weeye laa yamshi bisariya walaa yacdilu fi lqadiya walaa yaqsimu bisawi markaasuu sacdina habaaray saddexdee xaaladooda garanaysaan waa kii ku habaaray saddexdii bay ku dhaceen عن khالد بن عmayr العdوي qاal خطبnaa cتبة بن غزوان رضي الله عنه cتبة بن غزوان isaguna waa min kibaar الصحاaبة الأwliin ayuu ka mid ahaa marka raggii goortii dambena qaadadii jeyshka hogaamin jiray iyo umaraa'u buldaani almaftuuxa ayuu ka mid ahaa sida sacd oo kale marka cutbat bnu hazwan madiinada albasra ninkii dhisay ugu horreeyey buu ahaa cutbat bnu hazwan baa noo khudbeeyey buu yihi faxamid allaha waahnaa calayhi uma qaala markaasu wuxuu yidhi ama bacdu faina addunyaa qad aadanat bisurmin qad aadanat yani aclanat adduunya waxay sheegto iclaanisay bisurmi yani binqiطaacin inay dhammaanayso ba idiin sheegtay wawallad waa tagtay xadaa'a yani musrican iyadoo rooraysa orod bay ku tagtay wax yar baa ka hadhay walam yabqa minhaa kama aanu hadhin ilaa subaabatun hemaar mooyaane ka subaabati alcinaa'i weelka hemaarsigiisa waxaa kolkii sharaabka laga cabo weelka ama laga shubo waxa yare gorgorka ah yaree ku soo hara taasaa subaaba la yidhaahaa yatasaabuhaa saaxibuhaa uu qofkeeda heemaarsanaya qofol afka ku shubanaya mooyaane wax kale kama soo harin sidii weel sharaabkii laga shubtay oo wax yar salkiisa ku haray oo kale intaas oo kale bay mxuaha wax sidaas oo kale baa ka haray wa inakum muntaqiluuna minha ilaa daarin laa zawaala laha waxaad uga guuri doontaan idinkuna daar aan laga guuraynin daar aan dhammaanaynin ayaa ayaad uga guuri doontaan waa aakhiro weeyaan faاntaqiluu la guura bkhayri ma bxadratikum waxaad haysataan intiisa fiican la guura safar baad tihiinoo tan waa ka tegaysaanoo daar ay daaru iqaamo oo weligiin aydan ka zuulaynin baad tegaysaane waxaad adduunyada ku haysataan intiisa fiican la guura iska horomariya yani fainahu qad dukira lanaa waxaa naloo sheegay ana alxajara yulqaa min shafati jahannam min shafati jahannam jahannam qarkeeda in dhagax laga tuuro fa yahwi fiiha uu ku sii socdo sabciina caaman toddobaatan sannadood laa yudriku lahaa qacran aan sal gaaraynin sida xadiidka aynu soo marray oo kale weeyaan toddobaatan sano in dhagax kusii soconayo dherar iyo weyn wax ga qabto wallaahi latumla'anna waana la buuxin doonaa iyada intaa la-eg haddana waa la buuxin doonaa afa ma yaabteen walaqad dukira lana waxaana naloo sheeg ana maa bayna misraacayni min masaariici aljanna labada misraac labada fardadood ee albaabka midkiiba misraac la yidhaahaa halka albaabe albaabada jannada ka mida labadiisa fardadood mid waa inta u dhaxaysaayo masiiratu arbaciina sana afartan sannadood socodkeed inuu yahay albaabada jannadu saa u waaweyn yihiin walaya'tiyanna calayhaa waxaana u imaan doona yowmun maalin wa huwa baabkaasuna kadiidun yani mumtalin mid buuxa uu yahay min alزixaami cidhiiri la isku cidhiiriyayo meel la kala mara lakala waay la kala waayayo oo ragga inay isjajabiyaan ay laga baqaayo ayaa iman doona albaabada intaa la egna marka waa la buxi doona ygana janna ahlujannuhuna waa fara badan yihiin ahlunaarkaasi ka fara badan walaqad ra'aytunii maxalu shaahidkiina marka waa walaqad ra'aytunii waxaan is arkay waxaan is garanayaa saabica sabcatin toddoba toddobaad anigoo ah toddoba qof midkood anagoo ah maca rasuulillahi sala alla alay slm rsulka ilah aan jirto maa lanaa طacaamun aanaan cunto haysanin ilaa waraqu shajar geedka caleentiisa mooye geedaha caleentooda mooye caleen kale aanaan haysanin ay geedaha dee dalkan kadana waa taqaanaano waa geedahaan caleentooda la cuni karin waayo geedihii xaggan ka bixi jiray midhayada iyo caleen macaan bay bay leeyahay qaar caleer dhanaan lahor iska cuncunabaaba jiro oo muxuu ahay janow geedka la yidhaah iyo caleen dhanaan oo la cuni karay leeyahy qaar caleen macaan lahoo kooda la cuni karaa jira qaar midho dhalo oo midho baadiye oo la cuni lagu noolaan kara muddo baa iska jira laakiin kuwan kale oo geedahaad aragteen qurax iyo sarmaan iyo geedahaas geedaha caleentooda mooye wax kaloon cunna anagoon helaynin baan rasuulka ilahi la jiray bilaa anagoo toddobaad qofa xataa qarixat ashdaaqunaa ilaa ay ka boogowda qowlalada iyada ay ka boogoobeen ashdaaq waa jamcu shidqin waa hiy aطraaf alfam qowlaladii baana boogoobay waltaqadtu burdatan waxaan qaatay meel ka helay burda mara yaan meel ka helay fashaqaqtuha baynii wa bayna sacd bni malik sacd bni malikna waa sacd bni abi waqaas sacd bni malik bni abi wahayb azuhri ayaa la yidhaahayo ani iyo sacd bni abi waqaas waan u kala jeexanay buu leeyahay faاtazartu bbadihaa qaarkeed baan binisihaa qaarkeed baan anigu guntaday wاtazara sacdu binisihaa sacdina niskaadi kala guntaday saasaan marka ku noolaan jiray buu leeyahy famaa aصbaxa اlyawma mina ma aanu naga waaberisanin maanta annagii raggii toddobada ahayn axadun qof ilaa asbaxa amiiran calىa misri min alamsaar calaa madiinatin min almudn magaalada weyn baa misri la yidhaahaa qaryada way ka wen tahay ragga yagii sidaa ahaa maanta mid aan amiir ka ahayn magaalo ka ahaynu naguma jiro wainii acuudu billah ilaah waxaan ka magan an akuuna fii nafsii cadiiman inaan isla weynaado wa cinda allahi sagiiran ilaah agtiisana aan ku yaraado saasaan ilahay ka magan gelaya wainahaa lam takun nubuwatun qatu ilaa faataxat weligeedna nebinima ma ayna jiri jirin ilaa way way mxaha waa zuuli jirtay oo gadaal bay ka soo xumaan jirtay dadka nubuwadaa ka dambeeyaa yaa gadaal ka xumayn jiray xataa yakuuna aakhiru caaqibatiha mulkan ilaa khaatimadeeda ka noqoto boqortooyo ay ka ahaato horta hore nubuwada marka khilaafaa ku xigi doono oo raggii nebiga ka soo shaqeeyey ee soo gaadhay kibaaru saxaabadiisaabaa bedeli jiray oo sidii tariiqadiisa wax ku wadi jiray ilaa goobta dambe markaa rag dhalinyaro iyo mxu ahay oo dambe oo soo baxay iyo waxyaalihii waxba ka aqoonin iyo intay meesha qabsadaan ay boqortooyo u gediyan wasatktabiruuna watujaribuuna alumaraaa bacdana waad jirabi doontaan oo ogaan doontaan umarada naga dambayn doontaan annaga maanta waxaan nahay iyo sida wanaagga iyaga ma garanaysaan laakiin ragga naga dambeeya markaad aragtaan kolkaasaadna garan doontaan buu leeyahay radi allahu canhu cutbat ibn qaziwan umarada naga dambaysa ayaad ogaan doontaa marka raggii ka dambeeyey marka waa taqaan ziyaad ibnu abihi iyo wiilkiisa cubaydullahi ibnu ziyaad iyo mukhtaar ibnu abi cubayd iyo xajaaj eh, ibnu yuusuf iyo raggaas ay raggii xukmu lciraaq uga dambeeyey saxaabadii uga dambeeyey abu muusa alashcari iyo eh, muxuu eh, ibnu shucba iyo sacd ibnu abi waqaas iyo buldaantay xukumi jireen iyo raggaas uga dambeeyeen raggu lehay marka waad arki doontaan ragga naga dambeeya baabn yarjicu can اlmayiti ahluhu wa maaluhu wayabqa camaluhu maydka xoolihiis iyo dadkiisa way ka noqdaan markii godka la geliyo camalkiisina waa la haraa godku la gala عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثaلاثة maydka saddex baa raacda kolkii la sii wado oo godkiisii lagu sii wado saddex shay baa raaca fayarjicu اثناani وayabقى waaxid laba waa soo noqonayaan midna waa ku hadhayaa marka midkaa ku hadhaya ee godkiina aan kaga faaruqaynin ee godka la galaaya inuu qof weliba aada u daryeelo weeyaan yatbacuhu ahluhu wa maaluhu wa camaluhu saddexdaasa raaca ahalkiisii waa raacaan oo sii tashyiiciyaan maalkiisiina waa raacaayo marka alaabtii lagu qaaday iyo wixii gaarigii iyo waxyaalahaas iyo waa raacaan fayarjicu ahluhu wa maaluhu ahalkiisi maalkiisii waa noqdaan qoryihii lagu siday kolkuta inta laga furfurtay iyo iyo yaa lala noqonaya wayabqaa camaluhu camalkiisina ku hadhaya camalkiisi isagu waa la hadhaya godku la gelaya baabun اnduruu man asfala minkum fiiriya qofka idinka hooseeya yani adduunka axwaal dunyawiya markii la fiirinayana qof waliba waa inuu qofka ka hooseeyo fiiriyo sida nicmada ilaahay uu siiye u garto amaa waxa ku saabsan amaal diiniya waa inuu qofku fiirsado qofka ka sarreeya ka camal wanaagsan ee ka cilmi badan uu fiirsado oo ku daydo oo la tartamo oo inuu ka cibaado badiyo oo isku dayo qof waliba can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam unduruu ilaa man asfala minkum fiiriya qofka idinku hooseeya qofka idinku hooseeya ee xagga adduunyada idinkaga hooseeya maalka iyo caafimaadka iyo muxuu ahaye waxyaalahaas idinkaga hooseeya fiiriya idinka darajara ee ka manaasib hooseeya fiiriya walaa tanduruu ilaa man huwa fawqakum qofka idinka korreeya fiirinina fa huwa midkaasaa kaas isaga ah ee nadar ilaa man huwa ashalu minkum duuna nadar ilaa man fawqakum yaa ajdaru ku awlaysan oo ku habboon an laa tasdaruu inay qirin nicmat allah nicmada ilahay nicmada ilahay inaydaan yeeraysanin kaasaa idinku habboon oo idin keenaya qaala abu mucaawiya alaykum alaykum buu kusii daray yani abu mucaawiya moxamed ibnu khazin adariir saasuu kuwaabta kale se nicmat allahi keliis ku joojiye mucaawiya abu mucaawiya baa isagu marka wuxuu kusii daray nicmat allahi calaykum nicmadu ilaahay idin siiyey inaydaan xaqirina aydaan yaraysanin bay taasu sabab idinku noqonaysaaye dadka idinka hooseeya dadka adimahala iyo dadka lugahala iyo dadka muxuu ahaa jirkoolaha iyo dadka waxyaalahaas iyo firiya iyo dadka caydha eh dawarsanaya iyo dadkaas firiya halka haddaad ka fiirisan dadka aqniyada idinka maalbadan iyo waxaad odhanaysa inaan ilahay waxba ku siinino nicmad ilahay ku sii baa adan fahmayna kula yaraanaysa ayb baabun in allaha yuxibu alcabda ataqiya alganiya alkhafiy can caamir bni sacdin qaala caamir ibn sacd ibn abi waqaas yani qaala kaana sacd bnu abi waqaasin sacd ibnu abi waqaas baa wuxuu joogay fii iblihi geelisuu dhex joogay geelu baadiyaha ku lahaa yuu dhex joogay faja'ahu ibnuhu cumar wiilkiisa cumar habahu markii khilaafaadkii muslimiinta dhex dhacay ay dhaceen ee cusmaan lagu dilay iyo wixii ka dambeeyey dadkii fitantii ka dheeraaday buu sacd ibnu abi waqaas ka mid ahaayo baadihiisu iska tegay oo xadiidka aynu soo marray ayuu ku camalfalaayey qofkii geelihi geeliisi ha aado qofkii beerne beertiisi ha aado qofkii arile xadiidka aynu soo marray buu ku camalfalayay isagu dadkii wuxuu ka ahaa ka faraxashay oo waxba fitantii aan kaga gelin marka baadihiisiba isaga baxo geeliisiba la joogay wiilkiisaas marka cumar la yidhaaho oo raba inuu fitantaas soo geliyo oo yidhaaho raggii kula mid ahaana boqortooyay u tartamayaan adiguna geel baad dhex joogtaa hali iyo laxaad ii dheh fadhidaan heshantee ka soo kax inuu yidhaha rababaa u tagaaya wiilkaasuna wuxua wiilkii muxuu ahay ninkii madaxda ka ahaa colkii xusein ibni cali iyo iyo asxaabtiisii raggii laayay ninkii ninkii hogaaminaya buu ahaa waxaa loogu ballan qaaday waxa la hadaad ragkaas soo jebiso la dagaalanto meesha rayi la yidhaha baa lagu dhibaya amir lagaaga dhigaya markaasuu sida aabbihii uu ahaa awalu man ramaa bisahmin fii sabiili illah markaasu isagu wuxuu noqday أwl man ramaa bisahmin fii duriyati rasuuli lah xusein iyo jeishka ku jiray falaadhi ugu horreysay ku riday buu yidhi ishhaduu lii cinda alamiiri anii أwl man iga markhaati aada in amirka in anugu ninkii falaadha ku riday ugu horreeyey inaan abihimasu ku faani jiray s ku faanaya isu seeraya isagana ilaah uma calfin meesha marka waa la dilay wiilkii taama cumara baa marka u yimid falamaa ra'aahu sacdun markuu sacad arkay isagoo soo socda u arkay buu wuxuu yidhi udhaa wuu dareenay inuu ninkaas faa'iida aanu la soconin u markaasu wuxuu yidhi acuudu billahi min shari hada raakib ninkaa soo socda sharkiisaan ilaahay ka magan galay fanazla waa soo degay faqaala lahu markaasu wuxuu ku yidhi anazlta fii ibilika wahanamika wataragta annaasa yatanaazacuuna almulka baynahum xadiisuu sheegay geelaagii iyo arigaagii baad dhex degto markaasaad raggii oo boqortooyadii ku tartamaya ku dagaalamaya aad ka tagtay fadaraba sacdun fii sadrihi sacdi baa laabta ka dharbaaxay faqaala markaasuu yihi uskut samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam yaquul ina allaha yuxibu alcabda ataqiya alganiya alkhafiy ilaahay wuxuu jecel yahay addoonka taqiga ilaah ka cabsada ee qaniga qanigana marka hina nafsi baa laga wada hina nafsi baa laga wada oo ninka qaanica ah wixii ilaahay siiyo ku sabra alkhafiya ee qarsoon eh marka xaaladdu sidan fitnadan oo kale ay tahay qarsoone aan qofna aan ogeyne meesha gaarkiisa ilahay iskaga caabuda qofkaasu ilahay jecel yahay baabu man ashraka fii camalihi غayra allahi subxaanahu wa taala can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى allahu عalيyh wasalam qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaah baa wuxuu yidhi ana agna shurakaa'i can shirki kuwa wax isku darsadaa kii ka qaniya baan ahay waxay wadaagsadaan waxba ana kagalama jiro man ashraka camalan ashraka fiihi maci gayri qofkii camal sameeye uu camalkaana aniga wax kale ila wadaajiyey oo aniga dartay iyo wax kale dartii uu wada sameeyey taraktuhu wa shirkahu waan ka tegayaa isagii iyo shirkigiisaas ka tegaya anu camalkaas waxba kagaban jiro camalkaas xaggayga kama abaalgudayo oo aniga camalkaas mudda igula soo dhawaadi maaha qofkaa kale shariiga iga dhigay kaas kaliyaan anugu gatay kaasa aleh haddaad tidhaaho marka sida haddii kale fasira aad tidhaaho waxaas eh, ilaahay iyo wejigiina daraaddii baan u sameeyey khalaas ilaahay kuma jiro dadkaa wejigiisa aan u sameeyey ilaahay iyo idinka qaraabadiina daraaddeed baan waxaa u sameeyey haddii qofka yidhaaha ilaaha kuma jiro dadka qaraabadooda daraadii buu u sameeyey marka wixiiba ilaahay lasoo garab dhigo ilaahay waa ka baxay waxaa kale lala soo garab dhigay uga tegay ilaah uma baahnayn baabu man samaca waraa'a bicamalihi qofka ismaqashiiya ama istusiya waxaas ha lagaa sheego oo hala maqlo inaad sidaa yeeshay ama ha lagu arko inaad sidaa yeelayso عn iبن عabاasi رadي الlه عanهma qاala qاla rasuul الlahi slى الlه عalيه وsلم man smca smca اllah bih qofkii maqashiiya camalkiisa yani sumco u sameeya ilah waa ku maqashiinaya waa ku fadeexadaynayaayo qiyaamaha ayaa marka camalkiisa eh, mxuu ahay dadka la maqshinaya la odhanaya ninkaas hebel la yidhaaho waxaas iyo waxaasu maalintaa wuxuu sameeyey halaga halagu maqlay maqlay baa la dhahaya waman ra'aa qofkii istutusiyana ra'a allahu bihi alla waa ku tusiya yani qofkii mxuu ahay eh, arko u sameeya ilahay isagana wuxuu sidaasu ku fadeexadaynaya oo khalqiga dhexdiisa ayaa laga muujinayaa camalkiisa isagaa sidaa uu sameeyey mawqafkaa lagu fadeexadaynaya baabun almutakalimu bilkalimati yahwa biha yahwii biha fi jahannam ee fi nnaar eray qofkii ku hadlaayo kelimadaas uu ku hadlay daraaddiis buu jahannam ugu dhacaya can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu عalayhi wasalama qaal ina alcabda layatakallamu bilkalimati maa yatabayanu maa fiiha qof baa wuxuu ka hadlaaya erey buu ka hadlaayaa aanu u fiirsanaynin waxa ku jira heerka ay gaadhsiisantahay isagu aanu garan baahaynin oo aanu ka fakeraynin wuu iska tuurayaa eray xun ayuu iska tuurayaa oo uu dhahayaa isagoon ka fiirsanaynin yahwii bihaa fi nnaari naarta uu ugu hoobanaayo abcada in ka fog maa bayna almashriqi waalmaqrib qorax ka soo bax iyo gabalo dhac inta isu jira in ka fog uu naarta kelimadii daraaddeed ku gelayo kelimadii daraaddeed buu naarta ku gelayaa uusan kana fiirsanin waa kelima min sakط الlah isaga fudud oo isagu iska tuuray oo laakiin muxuu ahaaye fasaad weyn ay ka dhalanayso baabadan xadiidkan oo kale waxaa wariyay صaxaabi kalo isagana bilaal ibn اxariث la yidhaaho radي allahu canhu arigaas xadiidkan oo kale wariyey ninkii bilaal ka wariyay xadiidkan ka wariyey oo la odhan jiray mxu aha baa wuxuu dhihi jiray xadiidkaasu ku camalfali jiro wuxuu arkay ninkaasu beri dambe wuxuu soo maray nin ansaari ahayoo reer madiine ahayo nin sharaf la ahaa oo intuu madaxdii iyo umaradii u galgalo hadalle ku hadhadli jiray markii dambe wuxuu soo maray markaasu weli hebelow laka xurmatun wa sharaf waxaanan ku arkay adiga oo umarada u galgalo hadalla ku hadhadla ka jir marka hadallaada ku hadlaysa ka fiirto bilaal ibn xaaris baan hadalkaada ka maqlay isagoo leh nin baa hadal ku hadla ay aanu ka fiirsanaynin oo hadalkaa daraadii toddobaatan sannadood naarta ugusii ugusii qalwanaya kule baan maqlay ee fajr hadalkaas mahadlayso waruba kalimatin manacaniiha xadiidu bilaal ibn alxaaris allah muxuu aha xadiidkaasu hadal iga hor aan aan ku hadli rabay oo kolka xadiidka soo xusuustay aan ka joojiyey aan ku hadlay marka sidaa ninkaas uu ku waaninayo mxuu ahay ninkaas uu ku waaninayay oo kale iyo kolkii madaxda agteediiyo la joogo kelimo keliya oo fatwo keliya oo nin caalimin ah uu soo saaray oo laga yaabo daahirkeeda inay ka fiican tahay laakiin ninkan kada uu u fadiyoonayaa u qaradku ka lahaa iyo intaanu ka fiirsanin adduunyo lagu halaagay yaa iska badan oo dad badan oo muslimiina ah lagu lagu lagu cadibi sababtoo marka waa in laga fiirsado gaar ahaan marka kuwaas madaxdii iyo faasidiintii iyo markii lala joogo waa in hadalka qofku uu leeyahay iyo waxa ka dambeeyey iyo uu aad iyo aad uga fiirto waa inaan wax fursa siinin nimankaas kale calqamat <clears throat> ibnu waqaas ayuu ahaa ninkaas calqamat ibnu waqaas allayfi raximah اllah baabun almu'minu amruhu kullu khayrun kulluhu qofka mu'minkaa taladiis oo dhan inay wada wanaag tahay dhibaata iyo wanaag wixii ku dhacaba inuu khayr uun ugu dambaynayo kolba hadduu muؤmin mkrisa uu yahay عn shayبin رaضي الله عnه qاala qاala rasuul الlahi صلى الله عليه وsلم عajaba لأmri الmuؤmin waan la yaabayaa qofka muؤminka taladiisaan la yaabaya qofka muؤminka arrintiisu la yaab weeye ina أmrahu kullahu lahu khayr arrintiisa oo dhan dhammaanteed way u wada fiican tahay khayr bay u wada tahay walaysa dalika لأxadi إla lilmuؤmin arrintaasna waxaan mu'min ahayn oo kale oo heli karaa ma jiraan wax alla nuurtiis oo dhan kulligood wada wanaag ay tahay khasaaraba aan lahayn in asaabathu saraa wanaag haddii uu ku dhaco shakar waa ku shukray alxamdu lilah buu dhahayaa kuma kibraayo oo sidii qaaruun iyo ma odhanayo xeeladayda iyo cilmigayga iyo waxaan kada ku kasbaday ma odhanaye ilaah ba isiiyey buu odhanayaa sidii sulaymaan uu yidhi oo kale kolkii muxuaha carshigii looga soo qaaday carshi balqis looga soo qaaday bilaadfog wuu yidhi hada min fadli rabbii liybluغnii ashkura am akfur sidaasoo kale u yeelaya markaas fakaana khayran lahu khayr bay u ahaanaysaayo shukrigaa ilaahay ku aqoonsaday ayaa looga ajri wain asaabathu daraa xaalad xuni hadday ku dhacdona marad iyo faqri iyo waxyaala sidaas hadday ku dhacdo sabra waa sabrayaa oo inuu arrin ilaahay qadaro yahay buu garanayaa markaasu ilaahay ugu sabrayaa fakaana khayran lahu wanaag buu ahaanayaa marka sabrkaasa ah, isagana laga ajirsiinaya marka qofka muؤminka ahe multazimkaa weeyaan nicmadiina ku sugiyaya musiibadiina ku sabraya laakiin kii kale iimaanka uun iska sheeganaya gaalada oo kale iyo gaalada waxba aan dhaaminaya kolkii mxu khayr iyo nicmo uu helana qoof iyo ciyaar iyo mxuyaale eh, raqsi iyo xafalaad xunu dhigi iyo eh, nicmadii ka dhigaya shukrigeedii kolkii mxuu ahaye musiiba ku dhacdana isbahadalaynaya samaynayo ooye ee eh, mxuahaye ilaahay qadarkiisa ilahay wuxu dhimaaya taasuu marka sow ma aha mu'minka mamduuxa a ma aha ee xaaladiis oo dhan kulligeed khayr ugu wada baabun fi الصbri عlى الdiin عinda اlاbtilاء wa qiصaةi أصxaabi الأخduud عن سhayb رضي الله عنه أن رsuul الlahi صلى الله عليه وسلم qاal kana mلك في man kana qبلكم boqor baa jiri jiray dadadkii idinku horreeyey boqorkaasuna yman buu ahaa baa la yidhaha siiratu ibnu hishaam siduu ibn isxaaq siriisa uu ku sheego yman buu ahaa wa kaana lahu saaxirun qof sixirlowa buu lahaa wuxuu sixira oo u faalfaaliya falamaa kabira markuu da'weynaaday saaxirkii markuu da'weynaaday u qaala lilmeliki boqorkii ku yidhi innii qad kabirtu waan da'weynaaday fabcad ilaya ii soo dir gulaaman wiil yar ii soo dir ucallimuhu sixra aan sixirka kuu baro wiil yarood dhalin yarood sixirka kuu baro meeshaydii kuu gala waa tagayey ee soo dirso fabacaثa ilayhi غulaaman wiil buu usoo diray yucallimuhu uu sixirka baraayo fakaana fii طariiqihi jidkiisa waxa ahaa idaa taraka markuu aado oo jidka u qaadayo ninkaa wax ka soo baranayo raahibun nin baadari ah nin baadari oo human oo wanaagsan oo diintii hore haysta ayaa jidkiisa meel kaniisa ku faqacada ilayhi waa la fadhiistay وsamica kalaamahu hadalkiisii buu maqlay faacjabahu hadalkiisii buu jeclaystay ninkaas boqorkii seeka ah usoo baranayaana gaal buu ahaayo ilaahnimu sheegan jiro waa loo sujuudi jiray qofkana ninkanuna qofka qof mu'mina buu ahaayo diinta dadka si fiican ugu sharxaaya ninkaa hadalkiisii buu marka la dhacay fa kaana idaa ata saxir markaasu labadoodiibuu marka labada ka wada baran jiray saxirkana wuu ka baran jiray sixirkii ninkana diintuu ka baran jiray fakana idaa ata saaxira saaxirka markuu u yimaado mara cala raahib mara raahiba buu soo marayey faqacadda ilayhi waa la fadhiisanayey faidaa ata saaxira saaxirka markuu u yimaado uu darabahu garaacayay maxaa ku daahaday bu odhan intii muddadii ninkan darsiga ka soo qaadanaya buu dahay fashakaa dalika ila araahibi arrintaasuu raahibkii uga dacwooday weliba taan waxaa la jirto markuu soo noqdana ahalkiisii baa dili jiray oo laba dersi ila intuu isla soo qaadanayaba ka maqnaa waxay odhan jireen marka meelahaad carruurta la soo ciyaaraysay kol guri usoo noqdana aabihii hooyadii baa dilayey kolkuu raahibkii u bahalkii u saaxirkii u saaxirkaa dili jiray odhan jiray dhexdaad ku soo ciyaaraysay markaasu arrintii uga dacwooday fa qaala wuxuu yidhi idaa khashiita asaaxira faqul xabasanii ahlii saaxirka inuu ku dilo markaad ka baqdo ahalkay baa daahiyey oy saaka iyagaa meel i ee sidaas leh wa khashiita ahlaka halkaaga haddaad ka baqdanoo galabta hore maad usoo noqon ay ku yidhaahaanna faqul xabatani saaxir saaxirkaa xabisay oo marka cashir dheeraaduu siiyey iyo meel buu ii dirsaday iyo waxbana waxaas dhahadaba sidaas dheh marka tanoo kale beenta noocaas oo kale ah kolkuu qofku dararka uu kaga baxsanayo midda jaa-iska ee bannaan weeyaan ayb fa huwa kadalik mar uu sidaa u ahaa ee labadiiba sida isla qaadanayey id ataa wuxuu soo maray calىa daabatin cadiimatin qad xabasat الnaas abeeta ahayd abeeta weyn oo dadkii jidka u fadhiistay midaan midaan jabista aan idhahnayo waxay tahay mooyaane oo jidka u fadhiisatay oo la mari kari laayahay jidkii ayuu soo maray oo dadkii jidkii ka xidhay faqaala markaasu wuxuu yidhi alyawma aclamu asaaxiru afضalu am iraahibu afضal maanta un baaban kala baranayaa labada nina macallimiinta ee wax kala ka kala baranayo kooda fiican kooda xaqa ku taagan masaaxirkaa fiican mise raahibkaa fiican haddaan bahashana ku baranaya faأkhada xajaran dhagax buu qaaday faqaala markaasu wuxuu yidhi allahuma in kana amru raahibi axaba ilayka min amri الsaaxir faqtul hadihi daabata xataa yamdiya الnaas ilaahu haddii diinta raahibka aad ka jeceshahay oo agtaada kaga fiican tahay diinta saaxirka ilaahu dhagaxa ku dil bahashantada dadku jidka ha u furto ha marteeda waa ku tuuray faramaaha faqatalaha waa ku tuurayo markuu adilay dhagax yaroo wiil yar uu tuuray marka waxba kama tarayna marka waa arrin ilaahaya weeyaan waa karaama oo ninkaas yarkaas ilaahay uu siiyey sida arrintiibu u sheego wuxuu yidhi maanta sidaasaan yeelay faqaala lahu raahib raahibkii baa wuxuu ku yidhi ay bunaya yani yaa yabni digaarkaygiiow anta alyawma afdalu minii maanta adaa iga fiican waa ila dhaadhaaftay ardayga laga barayba laga badiyo waa la yidhaha waa ila dhaadhaafto marka ada adaa iga fadli badan iga wanaagsan qad balaga min amrika maa araa arrintaad halkaasay gaadhay ducadaada ilaahay dadka uu ku badbaadiyey oo baashaas ilaahay ku diday oo mustajaabu dacwo aad noqotay baad gaadhay waa ila dhaaftay marka nin muqlis u ah haddii kale waa ku mutayri waa ka xanaaqi waa ah, waa u ictiraafay marka ardaygiisii oo la dhaadhaafay oo mustajaabu dacwo noqday oo u ictiraafay ayb dadka culamaa culamaada mkhlisiinta iyo culamaa sua saasaa lagu kala garta hadduu marka uu arko qof muxuu ahay wanaagsan oo dadka muslimiinta usoo baxay waa ku farxa oo hadduu arko dad eh, muxuu ahay dadka si fiican wax ugu sheegayo oo ku farxaya wuxuu ilan dadka hidaayadoodu ilan rabaa qofka mkhlis qofkii kaleta waa ka masiiraya oo odhanaya kaas muxuu yaqaana ka maxay ka doonaya saasuu yidhah ku xanaaqaya wainaka satubtala waa lagu imtixaani doonaa waa lagu imtixaani doonaa mujtamaca uu ku noolaa buu garanayaa uu leeyahay qofkii mu'min noqday diintiisa qabsado oo dhan ba marka balay way imtixaanayaan oo way cadaabayaan faida btuliita marka lagu imtixaano falaa tadulla calaya hay tusinin dadka hay dhihin ninkaasa waxay baray hay dhihin wa kaana algulaamu gulaamkiina wuxuu ahaa yubri'u alakmaha walabrasa wayudaawi الnaasa dadkuu dawayn jiray min saa'ir اladwaa cudurrado dhan alakmah waa qofka indhala-aanta ku dhashay baa akmaha la yidhaahaa dadka indhahala ilaahay intuu u baryo oo ilaahay ducadiisa indhaha ugu bixin jiray dadka barasa qabu ilaah u bari jiray cudurada oo dhan buu dadka marka ka daweyn jiray oo intuu ku tufo oo ilaahay u baryo iyo ilahay ku caafiye jiray hadda marka kolku karaamadaa ilaahay uu siiyey oo karaamadaasi isaguna wuxuu u istiqlaalay diinta fidinteeda u istiqlaalay ma aynu dadka kaga xoolaysiiya uma istiqlaalaynin diinta fidinteedu isaguna arrintaas marka uu u kaashaday markaas qof alla qofkii loogu yeedha wuxuu dhihi jira anugu waxba ma aqaano inuu ilaah waxba ma bogsiiye ilaah baa wax bogsiiya haddii aad ilaahay rumaysa ilahay ku baryaya waa ku bogsiinaya saad ilahay rumayn weysa ds marka anigu shaqa kuguma saas dadka ku hanuunin jiro markaasuu qof waliba ilahay rumayn jiray markaasuu isna u ducayn jiray ilahayna ka aqbali jiray oo dadka marka cudurrada ka bogsiin jiray fasamica jaliisun lilmelik qof eh, eh, raggii dumarka la fadhiisan jiray ah ayaa arrintii maqlay wiil yaroo sidaasa baa jiro qof alla uu ku sufaaba bogsanayo uu maqlay kaana qad camiya indhabeelay qof xaasheydii boqorka ahaan jiray oo kolkuu da'weynaada indhabeelay yaa wiilka warkiisii soo gaaray faataahu waa u yimid bihadaaya kasiira hadiyooyin fara badan buu ula yimid faqaala markaasu wuxuu yidhi ma haahunaa laka ajmac in anta shafaytani wax alla waxa meeshan yaallo o dhan adaa iskale haddii ad bogsiiso haddaa bixiso waxaas maalehan wadoo dhan adaan ku wado adaa iskale qaala markaasu wuxuu yidhi innii laa ashfi axadan innamaa yashfi illaah aniga qofna ma bogsiiya ilah baa wax bogsiiya fain anta aamanta biاllahi dacawtu allaha fashafaak haddaad ilaahay rumayso ilah baan ku baryaya ilahna waa ku caafiyaya fa aamana billah ilaah buu markaa rumeeyey ninkii fashafaahu allah ilaah waa caafiyey faأtى اlmalika boqorkii buu u yimid fajalasa ilayhi waa la fadhiistay kamaa kaana yajlisu siduu la fadhiisan jiray faqaala lahu lmelik boqorkii baa wuxuu ku yidhi isagoo indha qaban markuu arkay oo in isagoo indhala'aana uu ogaa wuxuu yidhi man radda calayka basarak yaa indhihii kuu saaliyay indhihii yaa kuu bixiyey indhihii yaa kuu fiiqay waaba laba qaala rabbi rabbigay baa indhihii ii soo qaala walaka rabbun hayri ma rabbi aan ani ahayn baad leedahay qaal rabbii warabuka allah iyo ilaahay imtixaankuu baadarigii sheegaya baa soo socda marka halkan ka bilaabanaya arrintii halkan ay ku kashifi doontaa ninkaa indhaha indhaha loo soo bixiyey ninkaasa arrintii kashifi doona aniyo adigaba ilaahaynu waa alla faأkhadahu waa waa qabtay raggii askartiisa ugu dalbado waa la qabtay falam yazl ma aanu yucadibuhu inuu cadaabo xatىa cadalla calى اlgulaam ilaa uu wiilkii tusiyey yaa waxaan kada ku baray sidii loo hayay u qarinayay cadaabkii markuu arkaysan waayey uu wiilkan yar baa baray fa jii'a wiilkii baa la keenay isagana fa qaala lahu lmelik boqorkii baa ku yidhi ay bunay war aaba wiil cigaarkaygii qad balagani in sixirkii marka wax ku caafiyey buu yeela noqotay inuu diin herooday oo diintii xaq ilaahay ku hanuuniyey oo ilaahay u baryey ma garanayo sixirkii baa si fiican iigu soo baratay oo dadkii indhaha baa indhaha u bixisay anigana haddaan indhabeelo ay bixisa halkaasuba saas ugu farxeen wuxuu yidhi qad balga min sixrika ma tubri'u اlakmaha wاlabras watafcalu watafcal sixirkaagi wuxuu gaadhay inaad dadka indhahale ku bogsiiso iyo dadka barasalihiiyo oo waxaa samayso oo kadaa samaysa buu gaadhay qaal inii laa ashfi axada inamaa yashfi اllahu caza wajal anu qofna ma caafiyo ilahan baan caafiya anu ilahan baan dadka barya faأkhadahu waa qaaday falam yazal yucadibuhu xatىa dalla calى الraahib waatuu ka baqaayay marka raahibkii ilaahu raahibkiisna tusiye oo yidhi ninkaas ay baray ayaa isagana cadaabkii laga daynin wiilkiyaa fa jii'a biraahib raahibkii baa la keenay faqiila lahu waxaa lagu yidhi irjic can diinik diintaada ka noqo fa abaa waa diiday fa bilminshaar minshaar baa la bilmishaar iyo bilminshaar labadaba waa jira minshaar baa la dalbay minshaar hala keenu daca bilminshaar minshaar buu dalbay boqorkii fa alminshaaru fii mafraqi ra'sihi madaxiisa kale roggiisa la saaray min fashaqahu waa deexay xataa waqaca shiqaahu ilayhi labadiisa dhan midba dhinac u dhacay sidaa loo kala jeexay saasaa loo geli jiray marka dadkii mu'miniinta hore saasaa loo geli jiray sidii xadiidkii habaab ibn اlarq waa xusuusantiin sooma nabigu alayh sala slam odhan jiray ummadihii hore sidii loo geli jiray waa suuro ka uma jii'a bijaliisi اlmelik boqorka ninkii la fadhihi jiray indhaha beelay indhaha alla u bixiyey baa haddana la keenay faqiila lahu irjic can diinik diintaada ka noqo faabaa waa diiday fawadaca almi'shaara fii mafraqi ra'sihi fashaqahu bihi xataa waqaca shiqahu in sidoo kale loo kala jeexay uma ji'a bilgulaam wiilkii baa la keenay wiilkii baa la keenay marka wiilkaasaa ka karaama badnaan doona wiilkaa isaga ma karayaan ilaa uu muxuu ahaaye eh, xeelad isagu tusiiyo xeeladana uga dan lahaa diinta nashrigeeda uga dan lahaa cuduradaas iyaga ma dili karaan raahibkii ku yidhi waad ila dhaadhaaftay waad iga fiicnaatay saxayna ahayd baad taa caddayn doonta raahibkii marka waxba marka waa la dilay isaga faqiila lahu wiilkiiba waxaa logu yidhi irjic can diinika faaba waa diiday fadafacahu ilaa nafarin min asxaabihi jamaca asxaabtiisa ka midu u dhiibay iska siisii ah faqaala markaasu wuxuu yidhi idhabuu bihi ilaa jabali kada wakada buur heblaayo la aada fascaduu bihi ljabal buurta la kora faidaa balagtum dirwatahaa markaad gaadhaan dirwatahu markaad gaadhaan baarkiisa markaad gaadhaan dhakadiisa buurta markaad gaadhaan fain rajaca can diinihi diintiisa hadduu ka noqdo fatrukuhu yani wailaa fatraxuuhu soo tuura buurta heblaayo la koro oo markaad madaxeeda geysaan war diintaadii ma ka noqonaysaa dhaha hadduu ka noqdo ee soo celiya haddii kalena ka soo tuura fadahabuu bihi waa la tageen fasaciduu bihi ljabala buurkii bay la fuuleen faqaala markaasu wuxuu yidhi allaahumma kfiniihim bimaa shi'ta ilaahuu nimankan kada igaga kaafi wix aad doonto intaas keli hal ereygaa keliyi laakiin waa erey qof qalbi mukhlisa ka baxay weeyaan farajafa bihim اljabal buurtii baa la rucatay fasaqatuu waa dhaceen oo waa daa buurta iyagaa ka dhacay buurta iyagu ku tuura lahaayeen iyagii baa ka dhacay oo dhintay ayb wa jaaءa waa yimid yamshi ilى اlmlik isagoo socdo isagoo buurtiisa ka soo degay boqorkii u yimid faqaala lahu اlmelik boqorkii baa ku yidhi maa facala asxaabuka raggii kula socday maxay sameeyeen qaala kafaaniihim اllah ilaah baa iga kaafiyey fadafacahu ilىa nafrin min asxaabihi jamaco kale u dhiibay faqaala markaasu wuxuu yidhi idhabuu bihi la tago oo faxmiluuhu fii qurquurin yani fii zawraqin huuri ku qaada fatawasafuu bihi lbaxra badda bartankeeda la taga fain rajaca can diinihi wailaa faqdifuuhu hadduu diintiisa ka noqdo iska daaya haddii kalese badda ku tuura fadahabuu bihi waa la tageen faqaal allaahumma kfiniihim bima shi'ta markay badda dhexdeeda la tageen meesha inay tuuran rabeen buu eraygiisii yaraa yidhi faاnkafa'at bihim الsafiina yani inqalabat bihim الsafiina doontii baa la gadoontay faqariquu wa jaa'a yamshi ila اlmelik isaga waxba noqon maayo badi waxba ma yeelin waay iska soo baxay iyagana waa dhinteen sawa socdu marka boqorkuu yimi faqaala lahu lmeliku maa facala asxaabuk raggaagii kula socday maxay sameeyeen qaala kafaaniihim allah ilahay waa faqaala lilmelik kolkii labadaa goor labadaa tajriba lagu diray waxba ka tari weyday yuu rabaa marka wiilkii inuu soo gaabiyo ariiqa soo gaabiyo laakiin ariiqa oo dadku ay dhan ay ku wada fahmaan in diintiisa diintii xaqa ahayd ay tahay isagu tarxiil samaynaya waa dhimanayaa isagu si lagu dilayabu u sheegayaa laakiin dadka horta inay ogaadaan diintiisu inay si xaqa ahayd ayuu rabaa dee naftiisa isagu dan kama leh xaqa eh, fididiisuu rabaa boqorkiibuu ku yidhi innaka lasta biqaatili ima dilaysid xataa tafcala maa aamuruka bihi ilaa aad sidan ku amraaye yeesho ma dili karaysid qaala wamaa huwa muxuu yahay qaala tajmacu annaasa fii saciidin waaxid dadkaad isugu soo ururinaysa bannaan keliya dadka isugu soo ururi halgegii wataslubunii calaa jidcin waxaad igu waraysaa tir tir baad igu waraysaa waxaad salbi waxaa la yidhaha inta qof kasta loo kala baaciyo la kala bixiyo in labada gacmood midba lagu mismaaro alwaax lagu mismaaro taasaa la yidhaha si taagan oo gacmihi sidao kale sida bahalkan kada sariirka ay yidhahaan waa ka soo qaadanacaysa qaar loo galay ay leeyihiin uma qud sahman min kinaanati fallaar ka qaado gabooyahayga ka qaado uma daci sahma fii kabidi alqaws qaasada bartankeeda ku qabo sahmigaas isaga ah uma qul dheh bismi illaahi rabbi alghulaam sidaa markaad soogalayso bismi illaahi rabbi alghulaam dheh ilaahi ulaamkan wiilkan kada rabbigiisa ah magaciisan ku garayaale dheh soo marmini soo toogo kolkaas fa innaka idaa facalta dalika qataltanii haddaad sidaa yeesho way dilaysaa fajamaca annaasa dadkii buu soo uruuriyey fii saciidin waaxidin wasalabahu calaa jidcin uma akhada sahman min kinaanatihi uma wadaca sahma fii kabidi alqaws uma qaal bismi illaahi rabbi algulaam uma ramaahu fawaqaca asahmu fii sudqihi dhafoorkiisuu ku dhacay marka fallaadhii dhafoorka kaga dhacday fawadac waa dhintay marka fawadaca yadahu fii sudqihi gacantiisuu halkii saaray fii mowdici sahmi meeshii fallaadh ayuu saaray famaata waa dhintay isagoo gacantii sida ugu haya meeshii ayuu dhintay beri dambaa waxaa la yidhaha dad muslimiina qabrigiisii ay heleeno markaasoo kolkii laga qaado gacantii laga qaado dhiigii soo boodaya kolkii laga sii daayana gacantii meeshii isku celin ayaa joogsanaya fa qaala annaas dadkii baa waxay yidhaaheen aamanaa birabbi lulaam aamanaa birabbi lulaam aamanaa birabbi lulaam bay waa ugala dan lahaa isaguna uga dan lahaa dadkii baa waxay yidhahan boqorkii wiilkii yaraa waa dili kari waa ilaa diintiisii u qabsaday oo ilaahiisii u qabsaday marka diintii wiilka xaq ahay diinta wiilkaan raacanay baa dadkao dhan ku wada dhawaaqa fa utiya almeliku boqorkii baa loo yimid oo faqiila lahu waxaa lagu yidhi ara'ayta maa kunta taxdar bal ka warran wixi ka baqi jirtay dadka uu diintaada ka baxo oo diin kala qabsada baad ka digtoonayn jirtay oo dadka sidaad ugu layn jirtay qad wallahi nazla bika xadaruka waxaad ka baqaysa waa kugu dhacay dadkii qad aamana annaasu dadkii waa rumeeyeen wiilkii diintiisada dadkii wada galeen fa amara bilukduud xoradiyo ayuu ama ku bixiye in la qodo soleeyo waaweyn la jeexo biafwaahi sikar turuq yani jidadka muxuu ahay meelay ka bilowdaan ayuu jid walbaba ha laga qodo god weyn ha laga qodo oo dab ha lagu shido fakudat waa la qoday godabkii baa la qoday wa ugrimat الniiraanu daba baa lagu shiday muddo lagu shidaayo wa qaala markaasu wuxuu yidhi dadka ha lasoo ururiyo man lam yarjic can diinihi faxmuuhu fiiha yani farmuuhu fiiha qofkii diintiisa ka noqon waaya ku tuura dabka aw aw qiila lahu waxaa lagu dhahay iqtaxim jid ku dhac baa lagu dhaaya ama isagaa ku dhaca la odhanay isagu isku ridaaya ama haddii kale waa lagu tuuraya sidaasaa marka dadkii lagu imtixaanayay oo lagu leynayay fafacaluu waa yeeleen nimankii siday bay yeeleen markaasu dadkii waxay ka dooranayeen dabkaa inay lagu daadiyo ma inay diintooda ka noqdaan ka dooranayeen kanuna marka waxay shaahid u tahay xadiidkii heraqli soo marray abu sufyaan uu ka warin jiray ohan jiray marka iimaanku kol hadduu qalbiga si fiican u galo wax ka celinayaa ma jiro dadkii bay marka doorteen dadku in dadka lagu guro ayay doorteen imaankaa qalbigood sisan ugu dhaara xatىa jaءat imra'aة ilaa haweenay ka timid wa macahaa صabiyun lahaa cunug yaroo eeda wadatay cunug yaroo weliba naaska jaqay sida riwaayatu axmed ay sheegayso cunug yaroo naaska jaqay wadatay fataqacaqad way ka dib bay uga guratay an taqaca fiiha inay dadku ku dhacdo wiilka daraaddiisa nafteeda ma ahayn dadka wiil dadkay feeritaa inay ku dhacday doonta hora kalaasata walla wiilka yar bay markaasay dib uga soo guranaysa fa laha algulaam canugii baa wuxuu ku yidhi yaa umma hooyo isbirii fa innaki cala alxaq sabir xaq baad ku taagan tahay dadkii marka ku dhacday iyadii waa wiilkeedii walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته